bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartan iyo lixaad ee ka mida min صaxiixi muslim kitaabu اliimaan baabu istixqaaqi اlwaali اlgaashi liraciyatihi الnaara wuxuu baab yahay in ninka mas-uulka ah ee dhagree khaa'ima raciyadiisa uu naar mudanayo naar mudanaya <clears throat> wuxuu ka soo baxay imaamku munaasabada baabkan iyo abwaabta horenu soo maray qur-aan sheekh wuxuu ka soo hadlay imaam muslim raxmat ullaahi tacaala calayhi in eh, khatarta ay leedahay in ruuxa muslimka xaqiisa lagu qaato eh, dhaar been ah dhaar been ah iyo qado iyo maxkamad lagu qaato haddana wuxuu ku xujiyey in ruuxa muslimka xaqiisa lagu qaato xoog iyo awood ma la tari ayadna khatarta ay leedahay hadda wuxuu ku xujiyey xaqii muslimka in lagu qaato ama lagu dhakro ama lagu dulmiyo siyaasad iyo maamul hawshaasu hadda ka hadlaya wuxuuna imaamku yidhi xadaanaa shaybaan ibnu faruuqa alxabطi qaala xadaanaa abulashhab wasmuhu jacfar ibnu xayaan alcuطaaridi can ilxasan ibn abilxasan albasri abu saciid qaal wuxuu yidhi xasan albasri caada cubaydulaahi bnu iyaad cubaydulaahi bnu ziyaad baa booqday maca qilibna yasaar almuzani radi allahu tacaala canhu cubaydilaahi bnu ziyaad waa daalim min dalamati bani umaya kamida weeye marka aabihii ziyaad ibnu abihi baa la odhan jiray ziyaad ibnu sumayana waa la yidhaahdaa marka waa ninkii ay tabanin jireen ree abu sufyaan ayaa dhalay cubaydillaah marka ziyaad iyo marka ziyaad ibna abiihi iyo abubakrna xagga hooyey walaala ka ahayn waad garanaysaan ninka marka umaradii basra ayuu ahaa oo xilligii mucaawiye radi allahu tacaala canhu iyo wiilkiisi ibn ibnu mucaawiyaba basru amiirka ahaa dhulkaasuu ka tarin jiray daalim faajirana wuu ahaa cubaydillah ibnu ziyaad marka saxaabigan marka ziyaad bnu macqil toddoba saxaabi mise toban saxaabi oo sayidina cumar khilaafadiisa uu diray oo kuufe iyo basur dhulka ciraaq u diray diinka baraan oo ducaada ayuu ku jiray cabdulaahi bnu muqafal ilmusani baa ka mid a macqil ibnu yasaarba saxaabo badan bay ahaayeen niman marka ducaadu sayidina cumar madiina ka diray oo u diray basre iyo dhulka ciraaq inay diinta gaadhsiiyaan ummadana diinka baran iyo sunnada ayuu ka tirsanaa basruna waagi dambe ku dhintay saxaabigu macqil ibn yasaar almuzani saxiixu muslim wuxuu ku leeyahay adugu saddex xadii buu ku leeyahay saddex xadiid buu ku leeyahay xadiidkan inoogu horeeya xadiidkan inoogu horeeya oo muttafaqu calayhi ah oo bukhaarina soo saaro laba xadiioo kalena waxay noogu iman doonaan kun sideed boqol konton iyo sideed ka labaad ka saddexaadna laba kun sagaal boqol afartan iyo sideed buu ku iman doonaa wamaata bilbasrati sanadku markuu ahaa lixdankii hijrada ayuu geeriyooday saxaabigu radi allahu tacaala canhu caad cubaydlahi bnu ziyaad ayaa wuxuu booqday macqi bnu yasaar almuzani saxaabigaasuu booqday fii maradihi aladii maata fiihi xanuunkuu u dhintay xanuunkii uusan ka kicin oo u dhintay ayuu saxaabigaa booqday intuu saxaabigu fayoobaa ninkan cubaydilaahi wuu u tegi jiray wuu waanin jiray diinkuu u sheegi jiray kadib maalin dambe waxaa loo sheegay in macaqil uu il marka wuxuu i balasadadhaqdido wadaadka geeridiisa aad wax ka ogaata wuu soo booqday saasuu usoo gaadhay qaala marka wuxuu idhi macqil innii muxadiuka waxaan kuu sheegahayaa cubaydillaahiyow xadiian samictu min rasuuli illaahi xadiian suubanaha ka maqlay sala allahu calayh waalih wasalam low calimtu haddaan ogahay anna lii xayaatan inaan sii noolan haddaan ogahay ma xadastuka kumaba sheegeenba leannu faajir safaaq ah oo daalimo ah waa ninkii ku dhihi jiray saxaabigii u sheegay iska aamus fainaka xuaalatu min xuaalati asxaabi muxamed ninkii ku dhihi wey ninkii uu saxaabigu intuu waaniyey uu ku yidhi ina shara ricaai lxutama nabigan ka maqlay ummadda u tartiiba oo ilaahay ka cabso dhihi jiro uskut fainamaa anta xuaalatun min xuaalati asxaabi muxamed wahal kana fiihim xuaala inamaa kaanuu min abyaatin wadawi sharaf kudhi jiro la doodi jiray saxaabigika cabdullahi maqafal buu sidaa ku yidhi macaqib yasar isaguna sidoo kale ayuu kala kulmay marka wuxuu u leeyahy kuma sheegeen haddaan ogahay inaan sii noolaanayo dee laga mangelaynin wey ninka xaqu sheega madaxuu qaadi jiray nindhi badan buu ahaa waakii sayidina xasan albasri baa la weydiiyey wuxuu ihi kaana hulaaman safiihan yasfiku dima'a safkan shadiida marka aafadii marka reer banomiya gashay kuwan oo kale intay xil u dhiibaan bay ummadda baabi'in jireen waliba khaasatan atraafta magaalooyinka darafta caasimada weyne maka iyo madiine meelaha way ka ilaalin jireen waay khuraasaan iyo ciraaq darafaheedii iyo shaam geesaheedii meelaha fafogen marka dadku soo gaareen bay ummadda ku baquujin jireen niman dhib badan bay ahaayeen kuwan yararka dhalinyarada marka wuxuu uhi inii muxadiuka xadiian samictu min rasuuli lah sal lay slam low calimtu ana lii xayaatan maa xadatuka inii samictu rasuul allah rasuulka ilaahay baan maqlo yaquulu leh maa min cabdin adoon ma jiro yastarciihi illaahu ilaahay uu raacsanayo raciyatan ummad iyo bulsho waxaa loo jeedaa axadu ilaahay xil u dhiiba ma jiro xilka intuu doon hala ekaado adugu hadda raaci baad ahli beytika iyo gurigaadi iyo carruurtaada iyo ubadkaada kaasoo yamuutu dhimanaya yowma yamuutu maalinkay tii alla ku imaanayso wahwa asagoo qaashun dhakray ama khayaanay liraciyatihi shacabkiisi raciyo iyo bulsho wax intay doonaan la ekaado ilaa hadduu ruuxaa jiro xarama allahu calayhi aljanna ilaahay baa jannada ka xarima marka waa qaashunta waa ulmi waa dulmi cadaalad daro garsoor xumo kala caddaysay lam yacdil fiihim ilaa kabahu اllahu liwajhi fi الnaar riwaayo kalaasaa ku timid axmed iyo ibn abi shabi ay wariyaan xadiidkuna saxaabiga iskama bilaabine isagaa cubaydilaahi baa wuxuu yidhi macqilow waxaan arkaa inaad sii socoto hadda ka horna waad isoo booqan jirtay oo axaadiii anfacdaad ii sheegi jirtay maanta bal wuxuun dardaarana ii sheeg buui isagaa yidhi dardaarana ii sheeg balaayaa marka ka raacday xadiid culus baa fidhaha loo geli ilaa xarama allahu calayhi اljanna jannada ilaahay ka xaaraam yeelaa marka xadiidku u sheegay ayuu marka foorarsaday cubaydilah bnu ziyaad xadii culus buu sheegay wuu foorarsay cabaar markuu foorare wuxuu yidhi maadaa xadiidka nabiga ka maqlay macqilow mise inamaa samictahu min waraaa waraaa buuhi qolyo kale miyaa kuu sii tabiyo oo wadaaddo kalaad ka qaatay mise nabiga dibnihiisaad ka maqashay wuxuu yihi nabiga dibnihiisaan ka maqlay haddana wuu foorasado wuxuu yidhi maxaad xadiidkan hadda ka hor iigu sheegi weyda xadiid laguu sheega waa aalim waa kalaam diblomaasi ah fajarada susaa kuma dhaqankooda wey ilaahay baa jannada ka xaaraam yeela sidaa un ku da axaadiista waciidka ah ha fasirin ahaan iyo caqiid ahaan waxaad aamintaa ruux ahlutawxiida inuusan naar ku waaraynin wixii intaa ka dambeeyey axaadiiu lwaciid ha awilin sideeda ku mar ilaahay jannada ka xaaraamiye la taagno tawiilka mustaxil iyo hawlaha ka bax adkaha ku mashquulin xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi ahbaranaa yaziid bnu zurayc albasri can yunis ibni cubayd weeye abulshab buu mutaabacaynaya jacfar bnu xayaan abulshab can xasan somadan soo marin haddana waa yunis ibnu cubayd can xasan qaala xasan wuxuu hi dakhala cubaydulah bnu ziyaad ba calaa macqam yasaar u galay wahwa wajicun asagoo liita asagoo laxawsan asagoo xanuunsan fasa'alahu su'aal buu weydiiyey su-aasha keliya ha u qaadanin hunaa inay tahay xanuunkaada bal ka waran su-aashaan sheegay baa ku jirta oo ah balwaaniya dardaaran nooga tag faqaala wuxuu hi innii muxadiuka xadiian khabar baan kuu sheegaya xadiid baan kuu sheegay lam akun aanan ahayn xadaukahu mid kuu sheega hadda ka hor baan hadda kuu dhiibahaya ina rasuul اlah sal lay slam qaala wuxuu laa yastarci illaahu cabdan ilaahay addoon ma raacsado kuma aamino raciyatan bulsho iyo mas-uuliyad yamuutu dhimanaya xiina yamuutu markuu dhimanayo wahuwa haashun laha asagoon daacad u noqonin haashun laha dhakray khayaamay aan cadaalad samaynin jawr ku dhaqmay iyo eexasho iyo xadgudub ilaa xarama allahu calayhi اljanna ilaahay baa jannada ka xaaraam yeela qaala wuxuu idhi cubaydillaah alaa kunta qabla اlyowm maxaad hadda ka hor iigu sheegi weyday maanta ka hor maxaad xadiidkan iigu sheegi weyday qaala wuxuu ihi maa xadatuka aw lam akun ma ahayn liuxadiaka mid kuu sheega maanta ka hor maxaa yeelay hadda waxaa weye iska raacaysaa anaaba sii socdayba wadaadkii suufiga aye ah qolyo abaar haysay wuxuu ihi keena ziyaar haddii kale waa idin habaarhaya marka waxay dheheen maxaa naga habaar innagaaba iska dhammaanayne marka waxaa weeye wuxuu yidhi hadda haddaad idishiya haddaad ibaabi'isaba anaaba socdaba marka hadda feedhaha in lagaa geliyo wey wax kaloo la xiriya meesha ma yaal waxadaanii alqaasim bnu zakariya xadaana xuseyn yani aljucfiy xusein bn ali xusein bn cali aljucfi can zaaida zaaida way soo marteen bay ila tahay waa kuma zaaida bn qudaama abusalt aلthaqafi can hishaam bni xasaan alqurduushi hishaam iyo yunus iyo ninka la yidhaahdo abulashhab saddexdaaba kilaahum kulluhum can اlxasan اlbasri qaala hishaam wuxuu yidhi qaala xasan albasriyu kunaa cinda macqi bni yasaar nacuuduhu annagoo booqanayna fa jaءa waxaa yimid cubaydillahi bnu ziyaad faqaala lahu macqil wa ku innii sauxadiuka xadiian waxaan kuu sheegi doonaa saacadahan aynu taagannahay xadiian xadiiun samictu ka maqlay min rasuulilahi suubanihi ilaahay uma dakara wuxuu sheegay hishaam bimacnaa xadiiayhimaa cafwan bimacnaa xadiiihimaa labadii wadaad xadiidkoodii oo kaluu sheegay wey xagga macnaha en ku lafdi ahayn labadeebuu ujeeda damiirka taniyada yunus iyo abulshhab jacfar bnu xayaan buu ujeedaa وxadana abu hasaan almismaciyu wasmhu malik bn cabdilwaaxid ninkaa isagoo abu hasaan almismaci buu raaciyaan muslim maxaa yeelay abu hasaan kale oo sheekhiisa a jira oon ku soo maray muqadimada oo leeyahy maxamed bni cumar cafwan maxamed bni camr alraazi abu hasaan marka wuu kale ixtiraazaya kan waa abu hasaan almismaci kana waa abu hasaan alraazi baa la yidhaha maxamed bni camr ninkana marka riwaayaad badan leh وxadثna abu hasان الmismaciي وsmه malik بn cabdالواxid ومحamed المثنى وإسxاaq بن ibrahim الxandلي qaala isxaaq wuxuu hi ahbarana وqaala akharaani oo abu hasaan iyo ibn muثanى waxay yidhaahdeen xadaثna mucaad bnu hishaam qaala mucaad bn hishaam wuxuu hi xadaثanii abi abi hishaam bn abi cabdالlahi الdastawai can qataada bn dacaamat الsaduusi can abilmaliix ibni usama camir baa la yidhahday maya waxaa la yidhahdaa zayd waa la sheegaa magaciisa wadaadka abulmaliixa zayd wey iyo caamir waa la sheegay almuhim eh, abulmaliix ibnu usaama ayuu caan ku yahay ana cubaydallaahi ibnu ziyaad caada wuxuu booday macqa ibni yasaar buu booqday fii maradihi xanuunkiisiibuu ku booqday uu u dhintay saxaabigu uusan ka kicinba sanadkii lixdanaada hijrada faqaala lahu macqil baa wuxuu ku yidhi inii muxadiuka bixadiiin xadiid baan kuu sheegayaa lowlaa annii fi lmowti haddaana ilgeeriyaad lahayn lam uxadika bihi kumaba sheegeenba riwaayadan dambaa caddaynaysa wuxuu oga jeegay hadda kahor kuma sheegin kumana sheegeen waxaa weeye dhibkaada iyo sharkaada ayaan laga magangelaynin ayb wadaadda waxay ku fasireen in badan baan kuu sheego xaqa ma qaadanaysid xaqana waxaa loo sheegaa ruuxa qaadanaya ama la filayo inuu qaadanoo ilaahay ku anfacayo mar haddii la hubsaday inaadan xaqa qaadanaynin waajibba maha in laguu sheego saxaabigu marka hadda maslaxa maxda usoo baxday dhibkii uu ka baqahayay inuu ninkan safaaga ee daalimka faajirka u geystana waa maxay ilen dil buu dil hadda anaaba socdo wey mar haddaan socdo waa in laga badbaada kitmaanulcilmi oo laguu sheego huna foodda lagaa geliyo marka qaabkaasu u qiimeeyey waana qaab saxan haddii samictu waxaan maqlay rasuul allah sal l slam yaquulu asagoo le maa min amiirin mas-uul ma jiro yeli qabanaya amra almuslimiina talada muslimiinta intay doon hanu noqon maa min amiirin yali amra almuslimiin tuulo joog ama ceelba ka tali aday kuu taallaa uma intaa kadib laa yajhadu lahum aan u dadaalaynin wayansaxu aan u daacad noqonaynin waa inaad u dadaasho maaha xataa inaad xaqooda waa in si dadaal ku dheehan yahay aad wax ood u kala ilaaliso oo diinka u gaadhsiiso ood nabadooda u ilaa wax walba laa yajhadu lahu waa inaad u dhididood u rafaadaa la rabaa ayb wayansaxu weliba u daacad noqda waa inaad u khayrmayrto khayrmirid baa leeda waa daacadnimo daacadnimo dhan walba niyadaada qalbigaada ficilkaada ilaa hadduu jiro oo saa uu yeeli waayo lam yadkhul macahum اljanna jannada ayaga muslimiinta lama galo lama galo qolya waxay ku fasireen yidhahaan waxaa loo jeedaa aakhir wuun geli doonaaye laakiin muslimiinta hore raaci mahayo ilan lam yadkhul macahum qayd baa la geliyay aljanna waxaa ka fiican in la yidhahda tii hore la mid tahay ilaa xarama allahu calayhi aljanna yacni muslimiintaa janno gala soo maha la geli maayo yuu raacahayaa ahlu naarka waciidkii baa ilaahay ku oofinayaa laakiin alcaqiida waa maxay hadduu ahlu tawxiid yahay inuusan naar ku waaraynin usuusheedla waa in la jamciye saa ku daa riwaayo kaloo xadiidku uu leeyay fi saxiix اlbukhaari lam yajid raa'ixaة اljanna ninka mas-uulka ee dadka uu mas-uul ka yahay aan daacadda u ahayn een cadaaladda u ahayn aan u garsoorayn aan u dadaalaynin jannada carafteeda ma helo riwaayo kale fi abaraani carafteena waxaa laga helaa boqol sano in loo socdo riwaayo kale shan boqol oo sano xadiidka marka macdamu yasaar oo sheekhu dhowrka dariiq ka keenay meeqa dariiq buu inooga keenay wuxuu ka keenay marka hore can alxasan albasri kadibna wuxuu ka keenay can abilmalix can abilmalix labada dariiq buu ka keenay ayib abilmalix waa dee qisadii cubaydillah iyo macqi dhexmarta sheegay iyo xasan albasri xasan baa marka dhowr dariiq lahaayo hishaam iyo yuunus iyo abulashhab ba saddexduba ka qaadanayeen kullu macani lxasan xadiidkan marka wuxuu faa'iideeyey macnii axaadiista hore ninka muslimiinta xaqooda ku qaata dhaar been ah iyo qado iyo xugum iyo ninka xoog iyo booli iyo beylaqo ku qaata iyo ninkii intii xil loo dhiibo daacad iu noqon waayo u garsoori waayo kulli waa isku mid ahlu waciid weeye isku meel bayna marayaan muxuuna imaamku ka rabaa ila kitaab alimaan buu ku jiraay intaasoo dembiya kabeer waxa ku dhaawacmahaya iimaankii baa ku daciifaya iimaankuna cinda ahli sunna wuu daciifaa wuu isdhimaa wuu naaqusaa xataa laa yabqa minhu shay wuu dhammaan ibar buu noqonaya waynu gaari doonaa suu iimaanku usii daciifayo waxaa dhammaan doona waaga dambe ruux yidhaahda laa ilaaha ila allah kadib baa la rogaya waa min nuqsaan aliimaan iimaanko dhan yaraan wuu tegi wuu tegi waxa ka soo hadhi laa taquumu saacata xataa laa yaquula ilaa mxuu ahaa ilaa la waayo ruux allah allahla mooyeen riwaayad ma dhacayso marka tawxiid adduunka laga waayo adduunka la duubahaya ila wax kaloo marka lasii suga meesha ma yaale macnahaasuu sheekhu ka raba baabu rafci اlamaanati wاliimaani min bacdi اlqulubi wa cardi اlfitani cala اlqulub imaamku markuu soo sheegay baabkani abwaabta hore cilaaqa ka dhaxaysa munaasabada ka dhaxaysa waxaa weeye markuu soo sheegay sheekhu adulmu xaalu aalimi dulmiga iyo ninka daalimka dhibaatadiisa ama ha ku dulmo qalin ama ha ku dulmo awoodma la tari ama ha ku dulmo waxaanku dhahdaay dhaar iyo maxkamad iyo siyaasad intuba uu ka soo hadlay wuxuu rabaa marka inuu inuu kaasna uu keenayay dacfuliimaan iyo dhaawac xagga iimaankuu soo sheegay hunaa wuxuu rabaa inuu imaamku ku yidhaahdo dulmiga aan ka soo degnayn soo sheegnay aakhiru zamaanka wuu ka sii dari doonaa hadduu dulmigu iyo fidnooyinku iyo baqyigu ka sii darana iimaanku waa sii daciifi doonaa aafo markay timaaddo wanaaggaa yaraada ayb taasuu ka raba baabu rafci اlamaanati ammaanada koryeeladeed buu baab yahay iyo wاliimaani min bacdi اlqulub iimaanka iyo ammaanadiba in dad qulubta qaarkood laga qaadayo iyo wa cardi اlfitani cala اlquluub dhibaatooyin iyo fitan iyo masaa'ib in quluubta bini aadamka mido mid ay u daba istaagi doonto xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna abu mucaawiyat اdariir maxamed bn khaasim wawakiic ibn اljarax abu sufyaan xaaw xadaثna abu quraybin xadaثna abu mucaawiya can اlacmash sulaymaan can zayd bn wahb aljuhani can xudayfat yaman alcabsi xudayfa labaatan iyo sagaal xadiid buu ku leeyahay muslim fi saxiix muslim labaatan iyo sagaal xadiid buu ku leeyahay labayo toban bay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim soo saaridiisa soo saaridooda wuxuuna saxaabigu geeriyooday bacda maqtali cumaan radi allahu tacaala canhu biarbaciina leyla waad garanaysaa mashhuur way qisada iyadaa afartan beri markuu muutana sayidina cumaan iyo asaguna ka daba taga waxba kama dambaynin beliya waxyar buu ka dambeeyey sanadkii hijrada soddon iyo lixdii soddon iyo lixdii hijrada ayuu geeriyooday waad garanaysaa saaxiibu siri rasuuli illaah ayib qaala saxaabigaa wuxuu yidhi xadaanaa rasuullah rasuulka ilaahi baa noo sheegay haddaanu saxaabanahay xadiiayni laba xadiid buu noo sheegay oo ku saabsan ammaanada xadiiayni waa inaad ku fasirto macno khaasa lianna muslim keligiibu wuxuu ku leeyahay labaatan iyo sagaal xadii marka saxaabigu wuxuu u jeedaa xadiid gaar ah ayb xadiiayni fi lmaanati fi lamaanati isagaaba caddayn doonood ka fahmi doonta laba xadiioo ku saabsan ammaanada iyo axkaamteeda iyo sida loo qaadi doona meeshay ku dambayn doonto ayuu nabigu noo tabiyey wadaadaha qaarkood waxay leeyihiin sida wadaadka harawey fatxulmuncim isagu wuxuu leeyahay sida ayaan la yeelina waa xadiiayni diinta rabbi oo dhan baaba labada xadii ah waa maxay xadiiun isagoo halkaasuu la aaday <laughs> waana macno macquula laakiin waxaad moodaa sida kale inay ka quruxsantay wadaadaha kale maraya qad ra'aytu axadahumaa labadii khabaree nabigu ii sheegay mid ka mida waaban arkay wa ana antadiru alaakhara ka kalena waa koran hayaa buur waa sugahayaa mid waaban hayaa midna waa sugahayaa kii koobaad waa kana xadiidkii koobaad xadaanaa nabigu wuxuu noo sheegay ana alamaanata mas-uuliyadu iyo xilkasnimadu alamaana huna waa xilkasnimada iyo wixii lagu dhibay ilaalintiisa wey alamaana cinda alcarab waa in lagu wakaashashay ilaalintii farahan lagaaga qaado waa in lagu wakaashashay inaad ilaaliso ilaaliso ood dhowrto aan xagganaan lagugu faragelinin waxaan kuhi kitaabkan hebelow xaji bannaankana aan kaa maro hadihi alammaana bini marka maxaa lagu ammaanaystay waxaa lagu ammaanaystay ilaahay amarkiisa inay fuliyaan wuxuu reebayna ka hadhaan waana loo daayay khiyaarna waa la siiyey wa idinkaasaa layidhi ina carna amanata cala samaawaati iyo waajibaadkii iyo wixii ilaahay ummadda saaray baa intii loo caddeeyey oo loo dhiiba faraha lagala baxay waxaa le faman shaaa falyuman waman shaaa falyakfur idan hiy alamaana walaa iimaana liman laa amaanata lahu idan iimaankiiyo ammaanadu isku macna hadda looga jeedaa saa u fahma ana alamaanata xilkii iyo mas iyo xilkasnimadii iyo diinkii in la ilaaliyo iyo ballamhii ilaahay la dhowro nasalad waxay ku soo degtay asalkeedii hore fii jadri quluubi اrijaali ragga qalbigooda asalkiisa bimacnaa fitra lagu abuuray ruuxa bani fitra saxiixa oo saxan oo wixii xun inay ka sarigata ilaahay ku duubay wixii wanaagsanna ay ku dhaqaaqo rabbi ku duubay baa qalbiga aadamaha ku jira xumaan walba hadda markaad doonto intaadan ku dhaqaaqin qalbigu waa kula hadlahaya ma iska daysid nin weyn baatee maa xushootid waxan waa ku sidee war kadib baa shaydaan iyo adigu aad intaad indhahaas ku qabataad xoog ah, indhaha intaas ku qabataad xoog isu marka tii baa laga hadlaya naزlat fi jadri ay fi li fii asli quluubi الrijaal الrijaal hadda waa laskaga halqabsanaya bini aadam o dhan baa loo jeedaa ilan dumarku raggay ku xisaabsan yihiin inama الnisaa shaqaa'iq الrijaal halkaasa ilaahay geliye weeye xilkasnimada mas-uuliyadda xumaha in laga sariigto wanaagga la beegsado waa shay ku duuban qalbiga aadamaha ayb waa alfitra الsaliima loo jeedaa kadib baa fitrada la badelaa oo balaayo iyo bakti badelaan uma intaa kadib naزca اlqur'aanu qur'aankii baa soo degay waxyigii baa loo jeedaa min abina aadam ilaa yowmina haada firada ilaahay qalbiga aadama u geliyey ayuu wayigu ayuu waraabiyaa iyadaasudhiilidaasu bixiyaa facalimuu min alqur'aani qur'aankay ka ogaadeen oy ka barteen wax taageeraya asalkoodii diineed wa calimuu min asunnati axaadiista nabigana waxay ka ogaadeen oo kale wax xoojinaya oo waraabinaya asalkii diineed waa kaas waa qodob uma intaa kadib suubanuhu xadaanaa wuxuu kaloo nooga warramay can rafci اlamaana soo degiddeedii iyo wixii waraabinaya dheefinaya bixinaya oo qur-aan iyo sunno ah waa qodob idan shay dhammaystirmay oo baxay oo biqlay maxaa lagu yaqaanaa inuu naaquso haddana inay baabi'i doonto uma xadaana waa xadiidkii labaad can rafci اlamaanati ammaanada in la kor yeeli oy qaala nabigu wuxuu yidhi yanaamu rajulu ninbaa wuxuu sixanaya annawmata hurdo yar buu qacsiinaya fatuqbadu lamaanatu min qalbihi xishoodkii iyo sariigtii iyo mas-uuliyadoo qalbigiisa laga qaadaya hadi waa daliil inaadan ogayn si adoon iska dhaagaynin bay yuu iimaanku kaa tagahayaa adoon iska warqabin baa daf waa miaal xoogo yarba addii aad qayb dhan baaba ku maqan iimaankaadi iyo qalbigaadi iyo xilkaadi iyo dadnimadaadi dadkii wax laga xishoon ma jiro wax laga sadhigan ma jiro ayb yanaamu rajulu nawmata fatuqbad اlamaanatu ay aliimaanu min qalbi qalbigiisaa laga qaadaya fayadallu wuxuu noqon aharuhaa raadkeedii aharuhaa raadkii waxay ka tagtay aharka hunaa waa baqiyadii wixii ka dembeeye hadhaageedii mil alwakti madag oo kalena dhihi jireen wadaadihii waagay riyaalka noo la qaban jireen mil alwakti madag madagta marka la bixiy haddii saa lagu tab aadna kuu guba mayso raadiyaroo madowna jidgob ay kaga tegaysaa korkaada bimacnaa murux yar weeye nabarka yaree ku murxiya jidhkaada xaggana aan dilaacinin garaafo yar kaaga tagay illan reemayaal baad noqotay garaafo waxaasaad fahmaysaane garaafo yar kaaga tagaa la yidhaha waktiga finaankan yararka ee madoobeeye madhabka sumadana ah, wax yaroo bar ah iyada dhammaata wey bar yar baa ka soo hadhays fayadalu wuxuu noqonayaa aaruhaa raadkeedii iyo wixii ka soo hadhay mila alwaqti bar yar oo kale uma yanaamu nawmata haddana wuxuu seexan hurdo kale yani hurdo maxaa looga jeedaa afla weeye afla can diin illaah xoogu wuxuu halmaamaya diinka ilahi afla ku iman kadibna haddana qayb dhan baa diinkiisi iimaankii maqan fatuqbad اlamaanatu min qalbihi qalbigiisaaba laga qaadi intii u dmbaysaa la qaadi wey intii u dmbaysa fayadalu ciyaada biاllah fayadalu wuxuu noqonayaa aharuhaa raadkii ammaanada mil almajli bixitaan oo kale mil almajli bixitaan gacanku baxday beer weligaa ma fashay markaad beerta fasho ama ceelasha shubto xadhig markuu kugoy ama yaambada ku qabato meeshanaa ku humburayso way ku baxaysa biyaa geli kadib biyihii qolof qolof guri ahaan ah oon waxba ku jirin oo hadhow aad ka goynaysa intuu ingego maqaarkiibaad saas kaga jeexaysa ka jamarin sidii dhimbil oo kale daxrajtahu aad ku wilaanwilisay calaa rijlika lugtaada oo fa bararay ama soo yuucmay fataraahu waxaad arkaysaa weeye boogtii muntabira asagoo soo taagan oo soo yuucan walaysa fiihi shay waxban ku jirin wlgutusaa la rabaa dhimbil daba haddaad lugtaada aad saarto ama gacantaada saarto meeshu way guban kadib way biyagashan biyihii dhacaankii ama way daadan ama dibba shirka ugu noqonayaan hadii markaaba aad dulalin weydo maxaa ka soo hadhay marka haraggii baa soo hadhaya ood kubad ahaan moodo meel yarood moodo roobka markuu biyaha ku dasma waaa isxidhxidho ee eh, eh, aad moodayso eh, guryaha yararka aad moodayso kuwaasoo kale kasoo haay waa taqaana boogta waa yaqaan ka jamrin xulatooyaha waxa meesha ku soo hadhay majliga ah daxrajtahu aad ku wilaanwilisay yani aad marisay inba looga jeedaa calaa rijlika waa miitaa kale jidhkaada meel ka mida meelaha inta badan baxay ee biyaha gashadee biyuhu ku dahaan waa cabaabacooyinka saasuu nabigu u maagaya meelahan kale durbu way dilaacayaan hadday boogi taabato gashadaan dhash bay leedahay meesha istaagta ee biyuhuntay ka baxaan haddana isxidhaysa ee aan waxba ku jirna ku kuusanaysa waa baabacooyinka saanta adag cagta hoose ama gacmahoo kale fa nafita markaasuu soo yuucmahaya naftigu waa inuu soo yuucmo oo biyogashadaa fa taraahu waxaad arkaysaa muntabiran ay murtafican mimbarku maxaa mimbar loo yidhi baydhacinta waa soo taagan yahay waa soo baxsan yahay imaamkii baa ka kor khadiibkii baa ka kor muuqanay walaysa fiihi shay idan qalbigaadi qalbi humbuursan iyo muuqaal islaam baad leedahay wey wax kugu jirana ma jiro wax kugu jira waa qolof ciyaadan billaah quruxdooda iyo wanaagooda markay labisan yihin waxaa war kuwan islaamsanaa waana maxay ebr wey <laughs> ilaahna asturo uma kadib akhada nabigu wuxuu qaaday uma akhadadaas nabigaa loo jeedaa saxaabi msawaa tafsiir iyo ihbaar uu la yimid sayidina xudayfa labadaba waa laisku haya dhib ma laha xadiidka dhanbaa qisa nabi maxamed ahaa uda inuu nabigu yahay kana xikaamayano waxaana xikaayo tabinaya oo xiganaya saxaabigii xudayfa ah uma intaa kadib ahada wuxuu qaaday xasan quruurax buu qaaday ila nabiga wuxuu kuui ka jamin daxrajtahu dhimbel hadda jid lama taabsiin karo miaal kuma bixin kartid miaal maxsuusa marku waa in dhagax la soo qaada ruux aan gubayn saasoo kale marka tafsiir inuu yahay baa cad markaa uma ahada xasan buqade fadaxrajahu markaasuu marmariyey ama ku wilaanwiliyey calaa rijlihi lugtiisii si uu kugu miaaliyo dhimbishii iyo dhuxushii lugta bixinaysa ee marka gubaysa fayusbixu nnaasu bacdamaa ammaanayn la dhaqaaday oo wixii faaruq noqday yatabaayacuuna waxbay kala gadanayaan inay wax kala gadanayaan bay waa barisan ama ahaanayaan laa yakaadu axadu yuaddi alamaana laa yakaadu axadun axadna uusan sigaynin yuaddi lamaanata inuu ammaanada guto wixii lagu aaminay oo diinkiisii iimaankiisa inuu ka soo baxo wixii xuquuq naasir loo dhiibay biniaadan inuu meel iska saaro inuu wax ilaaliyo maba jiraba suuqaan sidii dadka hadda ka shaqaysta weydii nin wax loo dhiibo oo la yidhaahdo hebelow alo hebel waa yar tahay wadaadahana meelahan jooga inta gar maalin walba iman oo niman gar waaweyn meesha ay weysadu kaga abi yaabbaa ku dilahay marka ilaahay ilaahay baa xaalo xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo ina fii bani fulaanin ina bani fulaan ree hebel ku jira rajulan nin amiinan aamin ah oo daacad ah, oo wax ilaaliya oon xaqiisa iyo naaska kala yaqaan ree hebel sheegaya waagi horena waxay ninka kugu soo horeeya ka ugu dambeeya dad umanay ahaayeen xilliga saxaabada iyo ahlu khayrka xataa yuqaala lirajul ilaa ninka lagu yidhaahdo maa ajladu maxaa ka xoog badan alle xoog badanaa wey maa ajladu xoog badana maa adrafu diricsana maa caqalahu garaad badna oo caqli badna xariifsana dhanba muuqaalkiisi iyo xiniyihiisi iyo reemagaalnimadiisa ma kala leeg waa la ammaani laakiin waa qolof waa faariq macnawiyaad ma jiraan marka maxaa lagu yaqaana in jidhku iyo muuqaalku uu khatar ahaado hoostuna eber noqoto dhaqan munaafiqiin kaannahum khushubun musanada waidaa ra'aytum tucjibaka ajsaamuhum wan yaquuluu tasmac liqowlihim kaannahum khushubun musanada waa iyaga dhaqankaasaa meesha ka soo baxaay ciyaadan billaah maa ajladahu maxaa ka xog asalkiisu waa ruuxa adag ee u gegsada dhibaatooyinka iyo hawsha howlkar yaa la yidhahdaa maa acqalahuna de waad fahmaysaan maa adrafu daraafadu asalkeedu waa ruuxa codka malan ee fasiixa ee mutakalimka ee hadaliga ah ee imtixaanka ah wey idmoodiisa wixii ku sheegay in meel loogu qoray ku dhabaabicinayo sida wariyaashoo kale daraafadu asalkeedu waa midda ah marka waa afmaal afmaal wey afmaalna waa dhaqan munaafiqiin kullu munaafiqin caliim lisaan marka inaad afka wax ka toosiso oo muuqaalkana aad u labisato sidii lagu moodoba inaad tahay bir la qora iyo dahab la sameeyey waa madaahirta lagu mashquulo iyo muuqaalada dhaqanka asal munaafiqiin baa iskale laakiin ruuxa muslimka waxaa weeye daahirkiisa iyo baainkiisu inay iswaafaqaan asal saasaa laga rabaa wamaa fii qalbihi u fiirsada laga soo hadlahaya inay iimaan tahay aakhirka xadiidka kuu caddeeyey ninka sidaa u qiimo badan xagga muuqaalka iyo il aragtida wamaa fii qalbihi qalbigiisuna kuma jiro miqaalu xabatin min khardalin min iimaan xabatu khardal masagadaa yartaa baalkan beerukaan dhii jirna wadaadu haddee khardalku waa caws yaroo baxo oo yar daadiya wada ishu qabanaynin dhurcasida ka sii haddana waa saliidiisaba suuqa lagu iibiya khardalku ayb wma fii qalbi miqaalu xabatin min khadalin min iimaan qalbiguisana usan ku jirin wax yaroo iimaan ah waxba un ku jirin eber wax ka sii yar baa ku jira amaba kuma jira wey walaqad ataa calaya haddaan xudayfaa waxaa isoo maray zamaanun xilli baa isoo maray wamaa ubaali aanan dan ka lahayn ayakum kinii baayactu aan wax ka iibsado ama aan heshiis la galo maxaa yeele kulligiin dad khayr lain kaana muslima ruuxa aan wax ka gatay hadduu muslim yahay layarudanahu waxaa ii soo celinaya calaya dushayda diinuhu diinkiisa iyo iimaankiisa wahiy alamaana walain kaana nasraaniyan hadduu yahay gaal nasraani ah ow yahuudiyan yahayna layarudanahu calaya saaciihi waaligiisa ninka saaciga mas-uulka ka taliya iyo andhijira ninkaa hantidaasu qabaa hantida meel saar wama اlyowm hadda miyaa famaa kuntu ma ihib la ubaayaca mid wax ka iibsada ama baac iyo heshiis la gala minkum xaggiinna ilaa fulaana wa fula hebel iyo hebel mooye wixoo dhan baa isbedelay isagoo khilaafadii sayidina cumaan aakhirkeedii noolaa oo cumaanna wax yarba ka dambeeyey isagoo calacalaya imaamku lannu lixdii samee u dambeysay dadku waa isbedeleen aafaa bilaabatay weliba aطraafu bilaad اlislaam waxaa ka bilowday khayaano dulmi jawr xadgudub dhiigdaadin ibu saxaabigu ka hadlahay way yaraata ammaanadii raggi hore ahlu khayrka saxaabada horay u bateenba nin shahiida nintii all ay ku timaado nin waayeeloo ganacsigii boobkaaba aan gelin dhallinyaro mulay ah oo indhaha caddaynaysa oon diin badan ilaalinin ba adduunka u badata tii buu ka hadlahaya isaguna ganacsada weyn ba xudayfa waad garanaysaa waxadaana ibni cumayr xadana numayr cafwan waa muamd muamed numayr xadaana abi abin cabdulahi numayr wwakiicu qaal xadaana isxaaq bnu rahim xadaana ciisa bnu yunus an jamiican idaylkoodba waa cabdulahi numayr iyo wakiic iyo ciisa ciisa bnu yunus dhaha jamiican can اlacmash isxaaq waa sheekhi muslim ibn numayrna waa sheekhi muslim saddexda sheekhee dambaa israacaya oo xadaana abi iyo wakiic iyo ciisa bnu yunus jamiican si wada jir ah can ilacmash sulaymaan bihada اlisnaadi sanadkan inoogu tabiyeen mila mil alxadiid الsaabiq kii horena muxuu ahaa mucaawiya can ilacmash buu ahaa can abi mucaawiya can ilacmash soo sidaa ma ahay xadiidka hore dheeraad soo martee وxadثna mحamed بن cbdالlah بن mayri qal xadثna abu khaalid yعni sulayman bn xayaan abu khaalid اlaxmar ninka loo yaqaano wey magaciisi baada si toosa kugu sheegay iyo kunyadiisiba can sacd bni طaariq abu malik alashjaci ninka la odhan doono wey kunya ahaan lagu odhan doono sacd ibnu طaariq ibn ashyam الضbaabi saxaabigaasaa dhalay aabihi baa saxaabi asagu waa taabici can ribciy bni xiraash abu maryam alcabsi isku qoys bay ahaayeen sayidina xudayfa isku qoysiin ribciy bni xiraash abu maryam alcabsi waa min kibaar الtaabiciin bal huwa mhadramu can xudayfa bn yman radi allahu tacaala can qaala saxaabiga wuxuu ihi kunaa cinda cumar cumar baanu la joognay maalin maalmaad faqaala wuxuu ihi cumar ayukum kiineebaa samica maqlay rasuula rasuulka ilaahayo yadkuru ka sheekeynaya alfitana fitnooyinka muslimiinta ku iman doonaee diinkoodii iyo iimaankoodi dhaawaci doona faqaala qowmun qayb saxaabada ka mida ah waxay yidhaahdeen naxnu samicnaahu cumar annagaa maqan rasuulka hawshaa ka warramay fa qaala wuxuu lacallakum waxaa laga yaabaa saxaaboy tacnuuna inaad u jeedaan ood ka wadaan hawsha aad ii sheegaysaan fitnat arajuli fii ahlihi wa jaarihi fitnat arajuli ninka in lagu imtixaano lagu fitneeyo fii ahli caruurtiisa inama amwaalakum wawlaadukum fitna baadyaad ka hadlaysaan iyo wajaari dariskiisa lagu dhibo dariskaada iyo caruurtaada iyo ahalkaada iyo qaraabadaadu marbay fitna kugu noqonoo diinkii kaa mashquulin oo salaadihii iyo cibaadaadkii iyo jamaacadii iyo quraan akhriskii iyo biilraadintoodiiba wax badan ku dhaafinaya fidnadaa inaad ka hadlaysaan baan ka baqahayaaba qaaluu waxay ajal taasa baan fidnada aanu maqalay nabigoo ka hadlaaya annagu waa middaas qaala cumar wuxuu wartaasi dhib ma lehee tilka middaa tukafiruha waxaa dhaafto ilaahay ku dhaafa asalaatu salaada aad tukanaysaa rabbi ku dhaafayaa wasiyaamu wasadaqatu soonkii iyo waxbixinta rabbi ku dhaafaya ee fitnada aan hadda dhexdiina ka sheegeen raadinaya wax ka qiseeya walaakin ayukum kineeba samica maqlay annabiya suubanaha maqlay sal اllahu alيه waslm yadkuru asagoo sheegaya alfitana fitnooyinka allatii fitnooyinkaasoo tamuuju hiraynaysa mawja albaxri sida baddu u hirayso kale fitnooyin waaweyn oo isdaba qulqulaya oo dadka ka asadinaya oo ummadda duufaan ku noqonaya oo nin walba la wareeraya taasaan ka hadlaaya fidan yarta iyadu aan ka dhammaanin adduunya nusaan lagama waayo taa kama hadlaayo taa salaadaha iyo weysada iyo salaatuliilka ku filan oo ku tirahaya baashahaas ka warrama qaala xudayfa wuxuu fa askata alqawmu askata iyo sakata waa luqataani fa sakata alqawmu saxaabadii way aamuseen wey wadaadda luqa waxay fa askata faufxim alqowm bay ka dhigan tahay shib bay hadalkii ku dhegay wey ila tii ay la wadaadahan waxay moodayeen fitnada caadiga ahayd cumar wuxuu hi maya taa ma ah la socdaa baasha waxaan rabaa alati tamuuju ka mawji baasha hiraysa dadka dhagaha ku dhufata inin walba wareero ilaa man rabbuhu taasaan rabaa inaad ka hadasha hirka maxaa lagu yaqaanaa hir waxaa lagu yaqana horta inuu awood badan yahay maxaa lagu yaqaanaa inuu cirka aado maxaa lagu yaqaanaa inuu isdaba joogo markaad kan ka baxo ku kala kugu imanhaya neefso ku kala kugu keenhaya naqaskaa kugu dhow marka dambu ku biyo raacinaya maxasalaama marka waa fidno isdaba jooga uban kuba nasin maysaba mid baad ka baxsan adoo le innaa lil tu kala kugu iman xilli aad neef tirataba kugu simi mayso oo wax adduunkaadta ka jira midba mid bay ka daran tahay fitnatun yuraqiqu bacduhaa bacdan tii buu asxaabigu u jeedaa faskata alqowmu saxaabadii baa aamusay raggii marka hore jawaabay baa aamusay ama waa la aamusiiyo hadalkiibaa ku xidhmay weeye ilan warkii meesha u qaadeen meel ahan buu saxaabigu u qaaday faqultu waxaan haddaan xudayfa cumarow ana anaa taa garanaya anaa goobjoog ah nabigu markuu sheegayay alfitan alatii tamuuja ka mawji bixaar qaala wuxuu ihi anta adiga weeye ninkaan rabo lilaahi magacii ha jire lilahi abuuki ma naqaana somaaligen soomaali haddaynu nahay allu u ahaaday howlaha waa tarjamo xarfi ah hmm. magacii jir ninkaan raba adiga weeye wey howlahaas aynoo garanayna ayib annagu ree macalina go-an ahayn weeye hawsha halkan oo kale go-an ahayn baa gasha qaala xudayfa wuxuu yidhi soo sidaa maaha horyas idinku maxaad tidhahdaan war loo bogay markuu ninku sheego maxaad tidhahdaan magacii jir iyo goar hayo wey almihim markaad ku xumaynaysaa magacaa babaad leedahay marka kalena goaad dhihi goe go ma waa goe markaas almuhim waa waa hadal loo waa kelima carab ay u isticmaasho lilmadxi wahanaa bay u isticmaashaa hadal loo bogo markuu ruuxu yidhaahdo ayaa lagu loogu dhag wanaajiyaa lagu halqabsadaa qaala xudayfatu wuxuu ihi waa yahay samictu rasuul s sm yaquulu asagoo nabigaan maqa tucradu lfitanu fitnooyinka la bandhigi cala lquluubi quluubta bini aadamka kalxasiiri fii riwaaya card alxasiiri cardan ka card lxasiir cuudan cuudan laanlaan fitnooyinku qalbiga ku iman weye tuba iman tu kala iman tu kala iman sida darinta ama galaha marka la samaynayo kale ruuxa galaha samey ama darmaha sameey maxaa lagu yaqaanaa kolba laanbuu soo qaaday meel kal meeshiiba kusii qaba tu kale ku qaba daridda maxaa iskugu tegi olihii iyo cawdoo dhan baa meel iskugu tagahaya qalbigii ka soo qaad marka waa taagany waxaa ku imaan fitno kale waa caw wey laan kale laan kale laan kale tucradu lfitnu cala alquluubi ka cardi acwaadi alxasiiri cala alxasiir sida laanta iyo cawda marka galaha la samaynaya ama eh, darinta la samey laskaga dabageeyo ee loogu bandhigo kan ku ir kan geli kan abo saasuu hararku ku dhammaystirmaya idan siday u socoto waxay daboolaysaa qalbiga oo dhan darintiina waa dhammaystirantay maca salaama saasaa loo jeedaa cardan ka card alxasiir cuudan cuudan laanlaan miiq miiq dundun baa lagugu qaban weeye fidno fidno ayaa qalbiga yaa ku dhagayso lagugu tolahayaa manaha oog at waa dhibi jira lakin inuu caddi aan u malaynaya iskaga tog fa ayu qalbin qalbigii ushribahaa fitnooyinkaa la cabsiiye u boga ila fitnadu markay dhacdo qalbibaa qaadan oo u qaadanba reemagaalnimo iyo horumar waxay dimuqraadiyadu idinku hayso iyo calmaaniyadda iyo liberaaliyadu iyo waxa siyaasadda leeda dhibka idinku hayso wey qabyaaladu aafadu ayib gaala jacayl fa ayu qalbin ushribahaa qalbigii la cabsiye u boga nukita fiihi waxaa lagu dhibcin nuktatun sawda oo dhibic madow qalinka afkiisa sooma ar inaad meel saarto ku celceliy uwad waraaqo dhan baa madoobaanaysa fidno walbo ku soo marta haddii aadan ilaahay ka mangalo yac iska dhihin dhibic madow baa kugu dhici qalbiga caddaa ee qarshada ahaa ee ifaaye nalkaasoo kale dhibic wa ayu qalbin qalbiga ankarha dafira fitnadaas ka soo booda ilaahay isku xidha nukitat fiihi nuktatun baydaa dhibic wanaag cad baa loogu dhejinaya ninkaas midaliya dahabo cad baa ninkaa loo saaraya midna mid madow baa lagu dhejiye xataa tasiira alquluubu wey riwaayo kale cadayse xataa tasiira alquluub ilaa ay quluubtu noqoto calaa qalbayni laba nooc laba qalbi bini laba qaybood oo xagga qulubta ah nin walba qalbigu ku tilmaaman yahay buu ku xugum yahay calaa qalbin abyada qalbigii mawsuufkii baa la gooyey sifadii baa laguu soo dhigay maxaa yeelay mawsuufka waa laska garanaya qalbi laga soo hadlay waa laska garan calaa qalbin abyada qalbi cad mila safaa dhagaxa sibsibkoo kale ah wuu cad yahay xagga tilmaan ahaan iyo muuqaal ahaan xagga awooddana waa ka safaagu waa alxajar alamlas dhagaxa adag ee sibsibka ah wey wax ka dusi kara ma jiro wax ku dhegi karana ma jiro dhagaxa waa aragteen adaygiisa lagama dusi karo xagga sibsibka iyo miliqmiliqnimadiisana wax ku istaagoo ku joogsan ma jiro waa wax walba ka karoodahaya wax walba waa ka dareerahaya ruuxa muminka qalbigiisu marka waxaa weeye riinji madowna qaban maayo wax ka dusi karana ma jiro wuxuu ku dhacana ku istaagi maayo waa iimaanka waa kinaaya can quwati iimaanihi waxa laga hadlaayo falaa tadurhu ninkaa dhibi mayso fitnatun fitno iyo balaayo diineed fitnadu waa balaayo diineede maadaamat asamaawaatu wاlardu balaayo adduun baa la yaqaanaa inta cirku dhisan yahe aan qiyaamo laga rogaayo ninkaa fitnada waxba yeeli mayso ilaahay kuwaasa naga dhigo isaga awood leh wاlaakharu midka kale qalbiga labaad qalbigii labaad aswadu mid madow wey qalbi madow ila kii hole abyadu ahaaye murbaadan bacad leh murbaadan waa midabka madow iyo caddiin markuu isgalo caddiin iyo madow markuu isgalo oo madowgu badan yahay maxaa la yidhahda neefka geela may miyaa la yidhahdaa mise bacad baa la yidhahdaa maygu ma guduud iyo madow isgalay buu ya waa may hadday cadaan iyo madow isgalaan dacarna mxuu neefka dacarkaana muxuu ah ya de guduud madow may baad tidhaahdeen deeg baad dhaqan jirteen geel ma taqaanaan baan u malayn wal aakharu kalena aswadu mid madow buu noqonayaa murbaadan markaa bacad leh ama cadiin iyo madow iskale w waa midabka dameeraha almihi waxada loo jeedo murbaadan midab dameeraad wey somaalida arag gareyga midab garey uu noqonaya qamiiskan qaboo kale kaas maxaa la yihahdaa gareygaas wey almuhim idan waxaa weeye cadiinkii yaraa ee ku dambeeyey madowgii baa ka sidacleeyey madowgii baa qariyey wali waxay dhaheen murbaadku waa midabka gorayadoo kale gorayadoo qaybna way caddaho bogona way caddahay kor korna way madowdahay idan wuxuu ka kooban yahay baqaayaadkii iimaankana waa ka caddaanaya madowgana waa u badanaya waa ka kormaraya kalkuusi sida koob oo kalea ah, mujahiyan la hambooriyey waa koob la gambiyey mujahiyan koobkusoo af marna saas ujeeda waxbaa lagu shubtaa marna waa la gembiyaa qalbigii marka waa la gembin weeye iimaan iyo aayad ba kari mayso halkaanbuu ku xabiban khaiibku ayuhannaas itaqula aday kuu taallaa maxaa jira waa gembisan yahay weelkoodii baa foorara dhiilka haddii la gembi macaana lagu shubi karaa abadan wuxuu noqonayaa aswada mid madow murbaadan bacad leh kalkuuzi koob oo kale ah ama bakeeri oo kalea mujahiyan la gembiyey la hambooriyey maxaan dhahnaa intaa ka badan inaad fahanteen baan u maday waay hadday saa dhacday laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran laa yacrifu macruufan wax wanaagsanba garwaaqsan maayo mana garanayo ku duxi maayo aayaduhu soli maayaan danqan maayo ciyaada biاllah walaa yunkiru munkaran shay xunna ka sariigan maayo ka danqan maayo xumaan kama danqanayo war nin muslim ah oo qiimo badnaabaa gaaladu maanta dishay horaan baa la keri waayey buu leeyahay maba danqanayaba horaan baa la keri waayey joog baa iskiba laga waayey inaa lilah raajicuun iyo war wadaadkiima lagu tukaday iyo waa ruux muslim yaa u duceey iyo muxuu dayn ka tegay iyo awlaad iyo ubad muxuu hayaa iyo war yaa ka agdhow iyo ma jirto wixii idiin dhexeeyey iyo wixii iimaanaha ma dananaya gaal marka la qaynana idaacadu soo fadhiisanaya laa yacrifu macruufa walaa yunkiru munkaran ilaa maa ushriba min hawaahu diqada u fiirsa nabigus wax kuugu tilmaamay muxuu ka danqadaa ninkaas oo macruuf muxuu u yaqaanaa iyo khayr xumaan muxuu u yaqaanaa iyo shar ilaa maa ushriba wixii la dhansiiye oo min hawaa isagu siduu rabay ah diin xumadiisii bidcadiisii buu ka danqadaa markii la yidhahdo maanta shirki baa dhiilka loo qaado meel la saaray wuu xanuunsanaya salaatuleyl iyo qunuud buu bilaabhaya iyo baryo markii la habaaro aaquud min aawaaqiid salaaddii bu ummadda ka goosan sida hadda kor dhacday qolyahaan qaraabanahay oo daarooda yaa madaxweynehay lahaayeen baa ayaa yaa masaajidka sigiiska laga laga habaaray qunuud macalin burhaan raxmat ullaahi tacaala calayh safka dambeo dhan qayfa dambo dhan masaajidkiisa waa bannaanaaday salaadii baan ka goosanay ayib imaamkii maxaa loo habaaraya madaxweyne annaga ilaa ushriba min hawaahu wixii la cabsiiyey hawadiisa amooyeen wax kale oo ka danqan ma jiro soomaali maxaa la cabsiiyey qabiil qabyaalad nin soomaaliyadoon qabyaalad wuxuun kaga jira anuu garan maayo haba weynaata ama yaraato waa sida malaariyadoo kale nin walba in baa kaga jirta haddii maanta aad maqashay ree hebel qoyskaad ka dhalatay iyo ree baa meeheble ku dagaalamay oo qoliyihii aad ka dhalatay wacdaray dhigeen ree magdheer bay isku dhaxleen dhiilkoodii baa carma lagu shubay tuuladii baa laga qabsaday intaasoo gaari baa gacanta lagaga dhigay boqol nin baa laga dilay kontonna waa la hayaa ninkaasi xooguu qalbigu ka farxaya ka wadaadka u fiican way qalbigu ka yar farxaya ma ogtahay sidooduba waa niman shayaaiinu leeyahay qoyskan markuu u xun yahay waa niman shayaaiin ah ninka u fiicanee isilaaliya waa la ya sidoo waa reer baas oo kafa kafacba waa bir adayg wey wakti kastaan ku bixino diinta lagu kari waa laakiin ninka u taga edab bay u yeelhayaan soomaali waa taqaana soomaali warkeeda cuduradiinna in la sheegsheegaa ma jeclidiin waa idin ogahay cudurada soomaali in la taataabto waa necabtihin laakiin xaqiiqda waa sida qabyaalad baa idin baabi'isay gaaladun hadda way fahmeen taasay ka shaqaynayaan waxa idinqaqaybiyey labaatanka hebelkaallaan idinka dhigay muxuu yahay waa qabyaalad hore laga shaqeeyey gaaladun way fahmeen hawsha way fahmeen ilaa maa ushriba wixii la cabsiiyey oo min hawaahu asaga diinxumadiisi a ah mooyeene wax kale ou khayr u yaqaano ama haddii lagu tunto oo meel lagaga dhaco uu xuma u yaqaana ma jiroon kaa ka ahay ciyaadan bilah allahuma ya muqalib alqulub abit qulubana cala diini qaala xudayfa wuxuu ihi waxadataniihi cafwan waxadatuhu cumar waxaan u sheegay ana baynaka adiga inta ka dhaxaysa cumarow iyo wa baynaha fitooyinka waaweyne yamuujuunaka mawji lbaxr baaban muqlaqa albaab xidhan baa idin dhexeeya albaab la qataaray oo hoosta ka qataaran baa idin dhexeeya yuushiku waxaa dhow buu ihi an yuksara albaabka ooda ka qaad ayb ama shimbir xariisnaa ooda ka jiid yuushiku an yugsar albaabka in la jabiyaa dhow qaala cumar wuxuu akasran laa abaa laka ma jabinbaa jir mise waa la furi albaabka falow annahu futixa albaabka haddii la furi lahaa lacalahu kaana yucaadu in la soo celiyo dib loo qataraa dhici lahayd buu albaab la furay oy maqasha xoog kugu jiidheen inta dambad ku ceshan waad ku ataan kuwa kale waad soo qaban ku turabka ku celi laakiin haddiiba la jebiyo ma jirto wey yani diqada sayidina cumar falow anahu futixa haddii la furi lahaa buu lacalahu waxaa laga yaaba kaana yucaadu in dib loo dayactiro dib loo soo celiyo qultu waxaan laa maya bal yuksar alaabka waa la jebin dibna loo soo celi maayo ma aha hawshu hawl sheeke sheeke iyo xadiid iyo qiyaas nas buu hayaa waxyi ah sayidina cumaan xudayfa oo cumarna u sheegaya waynoo kitaab اlfitan in albaabku cumar yahay loona sheegay hawshuna og yahay waynu gaao iyadoo faahfaahsan baynu gaari doona wuxuu ihi waxadatuhu waxaan cumar u sheegay ana dalika albaaba albaabka asaga ah ee la jebin doono rajul inuu yuqtlu la dil aw yamuutu dhiman doona yuqtl aw yamuutudaasi wax afgobaadsi wey xerta meesha fadhidhiya saxabada hawshaan la soconin ayuu sirta u maldahaya sayidina xudayfa ee uu og yahay ayib waxyaaba waxaa jira mogta aan caamadu xamili karin oo cilmi la qariyaa jira oo ama goobo gooni a laga sheego baabu man khasa alcilma qowman duuna qowmin bukhaari fi saxiixi baabaysta ma walbaba ummadda lama dhex dhigo way ku fidnoobin karaanba xadiian baan u sheegay wey وxadtu ana ali ay xadatu xadiiثa xadii baan u sheegay buui laysa biاlaalid aalid kutrikutaan aan ahay alaalid waa jamc uqluuطa waana masaa'ilka la isku dago ee ruuxa aan ka fiirsan lagu dago ayaa la yidhahdaa so cabdulahi bni cumaan ma ahayn may cabdulahi bni cumar bu ah waad mar dambaad ku baraarugaysa waa masaailka la isku gaado inii xadatu xadiiثa laysa biاlaalid aan khalad ahayn aan kukuteen ahayn aan sheeka berley baan u sheegay oo wayi ah qaal abu khaalid alamar wuxuu ihi faqultu waxaan li sacad ku idhi sacd ibnu aari aad soo martee wey sacd ibnu aari yaa abaa abu maalik alashci baa la yidhahdaa yaa abaa maalikin aswadu murbaadan ruwaaddu xadiidaysan fahansanayn macaanihiisa ma qaadanayaan lafdiga ku jira wuu weydiinaya wuu ma aswadu murbaadan muxuu yahay buui qaala wuxuu yidhi shiddat lbayaadi fii sawaadin waa cadiin iyo madow isgalay qaadi ciyaad iyo maazari iyo niman fara badan waxay leeyihiin shidadaasi waa tasxiif ee waa maxay waa shibhu lbayaadi fii sawaadin cadiin buu u egyahay xaggana madow madow xigeen ah shibhi waa in laga dhigay leeyihiin shidda suuragal ma ah shay aad u cad madowna ku jiro ma soconayso isdiidaysaabay dheheen mar haddii meesha madow soo galo cadin daran ma yaalahayo so sidaa ma aha marka waa in shibhin la yidhahda ay leeyihiin almuhim si doona ha noqotee qole waxay leeyihin shiddat lbayaadi fii sawaadin baa midabka ugu fulxa adduunka ah midab iska noor caadi ah oo madow gale waa fiicanya may iyo bacd waxaa tiraadaba laakiin cadiin aad u caddaa ah haddana hadduu madow galo nooc kaleba noqonaya baroor buu noqonaya shayg almuhim waanu soo maray qaala wuxuu i qultu waxaa dhah adaba waa intaa gartay famalkuuzu mujahiya kalkuuzi mujahiyanna way dhib badan tahay maxay tahay qaala mankuusan buui koob la rogay la dabagediyey la afgambiyey ayb alfaataas intaanbaa u adkayda intina waa loo sheegay waxadaanii bn abi cumar ismuhu maxamed bn yaxya qaala xadaana marwan ibn mucaawiyaa alfazani xadaana abu malik alashjaciy waa kuma sacd ibnu aariq aad maraysay can rabciy bni xiraashin qaala wuxuu ihi eh, taabicigaas lama qadima xudayfatu min cinda cumara xudayfe markuu ka soo noqday oo ka soo galay cumar agtiisa ille cumar majliskiisii buu ahaa waxaa qisadu ka dhacday xudayfe waa soo laabto goobtiisi iyo xaafadiisi iyo masaajkiisii buu yimid xirtiisiibuu markuu waramaya xudayfe jalasa waa fadhiistay xudayfa faxadaanaa wuu noo sheekeeye faqaala wuxuu amsi shalay lama jalastu ilayhi markaan la fadhiistoon u tagay saala asxaabahu asxaabtii la joogtay wuxuu weydiiyey saaxiibadii aha ayukum yaxfadu qada rasuulilaahi fi lfitan kiineebaa xifsan ama ku qaybay xadiidkii ku saabsanaa fitnooyinka wasaaqa alxadiia xadiidkiibuu kaxeeyey yaa kaxaynaya xudayfo weeye mise marwaan marwaan an abi mali ashai wasaq xadiia bimili xadiii abi khaalid alamar khaalid bn sulayman cafwan sulayman xayaan xadiikole u kaxeeye waxaa weligaa waad fiirinaysaa darmiga meeshii laiskugu tagay ninka ku soo kordha iyo ninka wax kaxaynaya ama wax kordhinaya had goor ayib ila marka hore xadii wuxuu ku dul wareegaya sacd ibnu taariq hadda waxaan ugu soo kordhay ninka la yidhaahdo marwan bn cawayat alfazari walam yadkur ma sheegin marwan tafsiir abi malikin ma sheegin liqowli uu fasiray murbaadan mujahiyan murbaadan uu soo fasiray hadda muslim waa isku qabanaya soo maaragt aswad murbaadan murbaadan buu ka soo qaatay kalkuusu mujahiyanna mujahiyan buu ka soo qaatay marka wuxuu ku yidhi walam yakuma sheegin tafsiira maalikin liqowli sal slam murbaadan mujahiya intaa keliya inta kale waa ka wada socdaan wey waxadaanii muxamed بن مثنى أبو موسى البsري من شhyوخ الجماعة وcمن علي الفلاس isna waa min شhyوخ الجماعة وcقبة بن مكرم الcamiي qaaluu waxay dhn wadaadaha saddexda xadaثna محamed بن أبي عadي واسمه محamed بن أبي عadي magaciisu waa إbrahيم محamed بن إبراهيم بن أبي عadي cafوا waa نسبة إلى jadihi yana khaldin محamed بن إبراهيم بن أبي عadي عن سليمان التيمي سليمان بن طرخان التيمي taymiyi cafwan can nucaym bn abi hind ibn asham alashjaci sacd ibn aariq bay ilma adeer yihiin ninkaa nucaymah sacd ibn aariq oo hadda aanay soo maraynay oo xadiid ku dul wareegay yay ilma adeer yihiin magaciisuna eh, waa nucaym ibn abi hind abi hind magaciisa asham baa la yidhaha can ribciy bni xiraash asham waa awowgii cafan can ribciy bni xiraash abu maryam alcabsi can xudayfata ana cumara qaal wuxuu ihi cumar man yuxadiunaa yaa nood sheegi aw qaala wuxuu hi ayukum yaxadiuna kiinee baa noo tabin wa fiihim dadka waxaa ku jira xudayfatu maa qaala rasul lah sal l slam ayukum yuxadiuna maa qaala rasuululahi bay iskugu xidhan tahay wa fiikum xudayfatu waa jumla ictiraadiya oo wax ku cadaynaya imaamku waxay iskugu xidhan tahay man yuxadiuna aw ayukum yuxadiuna maa qaala rasuulullah rasuul kale wuxuu ka yidhi yaa noo sheegay fi lfitnati qaala xudayf wuxuu hi ana anaa kuu sheegay wasaaqa alxadiia xadiidkiibuu kaxeeyey yaa kaxaynaya waa nucayn nucaym bn abi hind oo hadda mutaabacaynaya sacd ibnu aariq sacd ibnu aariq xadiidka ka qaadanaya can ribciy bn xiraash buu ka qaadanaya <clears throat> marka nucaym bn abi hindu in adeerkiia yaa ku mutaabaceeyey fii ribciy ibni xiraash wasaaqa wuxuu ka alxadiia naxw <clears throat> xadiia abi malik soo ma aragtid can ribciy abi malik waa sacd ibnu aariq wqaala fi xadiii wuxuu xadiiku ku dhex yidhi asagu wadaadkan dambe nucayma qaala xudayfatu xadatu xadiian laysa bilaqaali xadatu cumar waxaan u sheegay xadiian war baan u sheegay laysa bilaqaalida aan khalad ahayn oon kuturukutaan ahayn oon sheekaberlay ahayn wa qaala wuxuu yidhi yacni wuxuu u jeedaa markuu leeyahy xadatu xadiian laysa bilaqaalid inahu can rasuuli illahi sal lay slam xadiikan nabiga ka tabiyey oon ka xigtay weeye xadiidkuy ma aha waxaanuu ku ijtihaaday wallahu subxaanaه wa tacala aclam